الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الممنوع من الصرف ayaynu ku jiray almamnuuc min asarfi baabkaasi sidaynu soo sheegnay waxa weeye baab aada u ballaaran fahanna u baahan runtii muxuu ahaa camiiqa u baahan oo waxyaabaha baababka iska kooban dhinac markaad egto haddii la fahmo yani waxa weeyaan aad loo fahmo wixii kaa hor yimaadaba laga qiyaasan qaadan karo laga qiyaas qaadan karo ama si fiican loo fahmi karo wuxuu u baahan yahay keliya marka horeysa in si fiican loo fahmo marka haddii aan soo dul baabkaasi almamnuuc min asarfi waa asmaada qaarkood asmaada qaarkood oo loo diidaya laba shay laga manciyey waxaa laga manciyey min asarfi aladi huwa tanwiin tanwiinta in laba jeer la godo ama laba jeer la kordhigo ama laba jeer la hoos dhigo tanwiintaasaa loo diiday lama tanwiiniye ismigan almamnuuc min asarfi mar hadduu yahay maala ynsarif lama tanwiiniye ilaa fii daruurati shaacir ee shicirka iyo shaacirka ayay u bannaan tahay inuu mararka qaarkood waxaan tawiin aqbalaynin uu iska tawiiniyo lidaruurati shaacir uu u ama lidaruurati shicri waxaa kaloo loo diidaa ismigan aljaru bilkasra kasrana laguma jiro kasrana laguma jiro labada arimood baa loo diidaa oo la dhaha ismiga almamnuuc min asarfi wa mamnuuc min asarfi wa min aljari bilkasra kasradaa in lagu jaro kasradaa in lagu jaro wuxuu qaataa haddii la idaafeeyo saynu soo maray ama alla geliyo haddii ismiga mamnuuc min sarfiga alla geliyo masalan afdal iyo axsan iyo afsax iyo ajbal oo ay ku jirta sifa iyo isnu ficil haddii aad algeliso oo tidhaahdo alafdal alaxsan alajbal alakar alakbar alaqal waxa weeyaan kasra lagu jiray haddii la idaafeeyo ismigan kasra lagu jiraa hada min axsan الnaasi ayadnaas وmin afضل الnaas min afضali caadi baad jeedaysa ayaad u jaraysaa kasraad ku jaraysa haddii alla geliyo madaarisa iyo masaajida iyo masaabiix iyo casaafiir iyo asaatiir iyo siiqat muntaha aljumuucda dad algelisa maalan caadiba loo hoos dhigay haddii la idaafeeyna caadiba loo hoos dhigay marka ismiga almamnuuc min asarfi cilalka ismiga ka manciya ayaynu soo qaadanay sarfiga iyo tawiinta u diida cilalkaasi waxaynu ka dhigaynaa toban cilo toban cilo tobankaa cilo marka horeysa waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood cilal keligood manciya oo cilo waliba keligeed manciso sarfiga oana cillo labaad oo ku biirta u baahnayn iyo cilal loo baahan yahay mid laba cilayna ku manciya labadaasaa loo qaybinaya cilalka keligood manciya in cillo kaloo kusoo biirta u baahnayni waa laba cilo keliya oo siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu taaniif wey ama maqsuura ama mabduuda siiqatu muntaha aljumuuc waa ismiga leeg jamcu tagsiirka leeg masaajida ama masaabiixa masaajida waxa laeg eh, waxaa laeg masaajida madaarisa waxaa laeg maqaacida waxaa laeg qawaacida dalaahima kuwaasa ka mida masaakina masaabiixna waxaa laeg masaakiin asaafiir mafaatiix qanaadiil maxaariib tamaaiil kuwaasa ka mida siiqatu muntaha aljumuuc waa cilo keligeed mancisa haddii uu ismigu calaa siiqati muntaha aljumuuc ku yimaado oo u leekaado mafaacila ama mafaaciila waa mamnuuc min asarfi cilo kalena uma baahn cilada labaadee keligeed mancisaay waa alifu taaniif oo maqsuura iyo mamduuda u qaybsanta markay mamduuda tahay waa xamraaw iyo saxraaw iyo baydaaw iyo sacamyaaw iyo samaaw markay maqsuura tahayna waa xublaa iyo dikraa iyo mardaa iyo dunyaa iyo kuwaas wey aliutaniiuna keligeed babanaysa labadaa cilo tobankii markaynu labadaa ka saaro siiqatu muntaha aljumuuc oo keligeed manaysa iyo aliutaniioo keligeed manaysa imisaa soo hadhay sideed baa soo hadhay sideedda cille soo hadhay kuma jirto cillo keligeed wax manaysa min laba cilaa loo baahanya marka sideeddaa cillo waxaan u kala saaraynaa cilal xagga lafdiga u noqda iyo cilal xagga macnaha u noqda imise cilo xagga macnaha u noqota sideeddaas laba cilo alcalamiya ama alcalam iyo asifa aw alwasfiya alcalamiya walwasfiya alcalamu wasifatu labadaa cilo waxay u noqdaan xagga macnaha agga macnaha waxaan uga jeedaa shaygu inuu calam yahay macnihiisuba lagu garta hadaad tirahda axmed iyo hadaad tirahda ibrahim iyo hadaad tirahda faatima iyo hadaad tirahda caaisha isku xuruuf maaha laakiin dhammaantood waa wada calam lannahu dee marka la macneeyo waxay noqonayaan magacuu leeyahay masala shay keliya ama qof keliyu leeyahay ifaduna agga macnaha u noqoto markaad tirahdo awiil iyo kabiir iyo xasan iyo jamiil iyo mumin iyo muslim iyo kaafir iyo munaafiq waa ifaat xuruuftu muhiim maaha xuruuftay ka koobantahay kelmaddu macnahayga marka la macneeyo waxaa ka soo baxa ayaynu eegayna marka awiil iyo kabiir iyo saqiir waa ifo ifadu ama wasfiyadu waa cilow noqota xagga macnaha caalamnimaduna waa cilow noqota xagga macnaha sideeddii waxaa ku jira labadaa cilo oo xagga macnaha u noqda mana kulmaan oo iskuma yimaadaan labadaa cilo yani ismigu ma wada noqon karo calam iyo ifa ma wada noqon karo marka caalam laga dhigo xataa hadduu markii hore sifo ahaa haddii kariim uu ahaa oo qof loo bixiyo magac buu isu bedelaya xasanun asalkaygii sifa ahayd iyo cabbaasun waxay isku bedelaysaa maxay marka qof loo bixiyo caalam bay isku bedelaysaa labadaa cille ma kulmaan xagga macnaha u noqdaan sideeddii markaynu labadaa ka saarno maxaa soo hadhay lix baa soo hadhay lixda cille soo hadhay waa cilal u noqdo agga laftiga dhammaantood agga laftiga u noqda waxaa ka mida ah lixda cilo taaniikiibaa ugu horeeyey siduu inoogu qoray waxaa ku xigay mxuu ahaa cujmadii ajamigii waxaa ku xiga tarkiibkii saddexdaasaa ugu horreeyey saddexda ku xigay waxay ahaayeen ziyaadatu alif wanuun wasnu ficil iyo cadli lixdaa cilo dhammaantood waa lix cilo oo xagga laftiga la xidhiidha maaha macnaha maala taaniidka alaamuu leeyahay inta badan taaniidku faaimatu tadaa ku tusaysa inuu muanaf yahay taduna waa wax laftiga ku jira qofka kuma jirto shaksiga gabadha faatima laynaa ta kuma sugno taad waxay ku jirtaa magacan faatimatu laftigana ta ku taaniidan caaishatu kadalika raggii magacyadoodii tada lahaa xamsatu mucaawiyatu taaniidka xamsa iyo mucaawiya lagu sheegaya waa ma xagga macnaha shaqo kuma laha nin weeye laakiin waa laftiga ayaa taw taniikii ku jirta alifu taniikii aan ka saarnay keligeed mancinaysa iyada lafteeda calaama litanii bay oo laftiga ku jirta taniiku wuxuu badan yahay inuu agga laftiga noqo marmar way dhacda xagga macnuhu inuu yaho tanii zaynab iyo maryam iyo sucaad iyo calaamad taniiii lama socoto waxaynu ku garanaynaa in zaynab inay muana tahay macnaha marka la macneeyo magaca dumaray noqoto qof dumara magii loo bixiyey laakiin inta badan taniiku calaamad buu leeyahay calaamaة الtaniii taawna waa lif wa fii asaamin qadaru taakalkatif calaamaة الtaniii taawun wey taaw taniiki faaimatu faaطimaة khadiijaة caaishaة xamزaة atraab aw alif waa alifu taniikii maqsuuradii iyo mabduudadii wa fii asaamin magacyada yani marksa qaarkood qadaru ta taday ku qadareen kalkatif tadaa muqadaru ah sida katifkaoo kale iyo kafka iyo alxarbu iyo waa muanaf alkaf iyo katif marka la tasqiiriyey ka soo baxda iyo caynun iyo udunun iyo waa muana wax tacna mal calaamatu tacniif mala lixdaa taniika cajaminimada waa ereyga laftiga aan carabi ahayn baa loo jeeda waa ila agga laftiga u noqonaysa mxuuha isoo qaba tarkiibka waxa weeye cila laftiga murakaba maaha shaksiga waxa weeyaan ziyaadatu alfa nuun alifta nuuntu waxay ku zaayi tahay waa laftiga wasnu ficil axmed iyo yaziid maalan ayaa waxay leegyihiin ficilkii laftiga baa ficilka leeg maaha macnaa waxa weeyaan adligii cadligii laftiga cumar oo kale maalan markaad ka soo qaato ayaa la soo cadliyey oo caamir laga keenay laftigan baa wuxuu ahaa sidaas markaasa sidaa loo bedelay taxwiilu lismi min xaalatin ilaa xaala min xaalati ilasliya ilaa xaalati ukhra yaa cadliga la mathnaa cadli baa ku jira leanna waxaa laga keenay inayn inayn markaasaa waxaa la keenay mathna qaabka kalaa loogu hadlo cadligu markaa lafdigu ku jira lafdiga cilalkaa lixda ah lixdooduba waa cilal lafdiya ah. ismiga almamnuuc min asarfi cilalkiisu tobankaas weeyaan laba cilo keligood marciya waxaa soo haray sideed sideeddaa waxaad ka saartaa laba cilo xagga macnaha u noqda calam iyo sifa waxaa soo hadhay lix lixdaasina waxay u noqdaan maxay xagga macnaha haddaba ismiga hadday cilo keliya ka mancinayso dee labadii cilo keligood mancinaya weyaan kuwaas iiqatumntajimc keligeedba micsa tanitna keligeedba micsa hadday laba cilo ka mancinayso ismiga way laba cilo ku jirto waxaa loo baahan yahay cilo xagga macnaha u noqonaysa oo calamnimadii ama sifanimadii inay ku jirto iyo cilo xagga lafdiga u noqonaysa laba ciloo dhinaca u wada socda ama lafdiga u wada socda ama macnaha u wada socdaa ma mancinayaan sarfiga cilo xagga macnaha iyo cilo xagga lafdigii waa inay isku yimaadaan maalan calamnimadii oo kale markuu ismigu calam yahay taasi waa cila agga macnaha u noqonaysa lixdii lafdiga u noqonaysaba calamnimada way la mancinaya maalan calamnimadii oo la socoto tanii waa faaima iyo xamsa calamnimadii oo ay la mancinayso cujma waa ibraahim iyo ismaaciil calamnimadii oo ay la mancinayso tarkiib waa macdii karibe iyo xadramowt calamnimadii oo ay la jirto mxua ziyaadatu alf nuun waa cumaan iyo marwaan calamnimadii ay la jirto wasnulficli waa axmed iyo yaziid calamnimadii ay la jirto cadli alcalam wاcadl alcalamiyaة wاlcadl waa cumar iyo mudar iyo zuxal lixdiiba calamnimada lixdii ciladood ee laftiga u noqonayba way la manaysan ifada ka waran saddexda u dambaysa lixdaa aan tirinayni laftiga u noqonaya ayaa la manaysan ifadu lama manaysan taaniidka sifiyo taniis hadday kulmaan ismiga maalin sarifkama dhiga waxaa ka mida ah muslimatun iyo muminatun iyo qaa'imatun iyo xaadiratun waxaa ku jira sifo iyo taniis baa ku jira lama manaysa sifadu maarkasaataa saddexdii horeysa taniiska iyo cujmada iyo tarkiibka sifadu lama manayso waxay la manaysaa saddexdii ugu dambeeyey siyaadatu alfonuun sifa iyo siyaadatu alfonuun hadday kulmaan sida shabcaan iyo rayaan iyo cadshaan mamnuuc mina sarfigeed liلصifati ama lilwasfiyati wasiyaadati alif wanuun ta kale haddii ay kulmaan sifadii iyo iyo wasnu ficil kulmaan iyaduna waa inay calaa wasni afcal ku timaado ajmal iyo afضal iyo axsan iyo akar iyo aqal iyo akbar iyo asqar mamnuuc mina sarfi buu noqonaya liصifati wa wasni ficli waxa kale sifadu la mancinaysaa cadligii oo maثna waثulaثa warubaaca wakhumaasa iyo kelmadda ukar marka sidaasi baabka guud ahaan loo soo qabto weye tusaalayaasha ama tamriinaadka wayna siiyey kuwa qaarkood haddii aynu dul maro waxa weeye tamriinka koobaad cayin fi اlcibaaraat اlaatiya kula mamnuucin min asarfi maca bayaani sabab waxaa ku jiray halkaa zaynab kaanat zaynabu bint اlxusein afsaxa min kaiiri min الrijaal zaynab waa mamnuuc min asarfi maxaa ka manciyey alcalamiya wataaniif afsax lisifati الصفة ووزن الفعل اشتهر معاوية بن أبي سفيان بالحلم وكان يزيد ابنه أقل منه سياسة وكياسة معاوية العالمية والتعنيف سفيان العالمية سياسة الفنون يزيد العالمية ووزن الفعل أقل الصفة ووزن الفعل laa tujaadil anta qadbaanu walaa taأkul anta shabcaan waa isku mid qadbaan iyo shabcaan aصifa iyo ziyaadaة alfun zuxal ismu kowkabin wakawaakibu الsamaaءi akثar min an tuxصى zuxal alcalamiya alcalamiya wاlcadl zuxal wuxuu leegyahay mudar wakawaakib الsamاء kawaakib siiqaة muntaha اljumuuc kawaakib waxay leegtahay masaajid أكثar الصفة wsn ficli zurtu xadaaiqa fayxa xadaaiqa siiqatu muntaha اljumuuc fayxaa waasica alfu taniifi mamduuda daata ashjaari hannaaa alfu taniifi mamduuda waazhaari kaiirati min xamraa ilaa safraa ilaa zarqaaa saddexdaasina eh? waa alfu taniif almamduuda ليفربول بلد تجاري عظيم ليفربول waxa weeye calamiya iyo cujma ama tarkiibna uu ku jira kaana saxbaanu min khuطabaaءi الdowlaة الأmowiya saxbaan alcalamiya waziyaadaة alfunuun dakhala alcumaalu اlmasnaca rubaaca wamahmas rubaac iyo mahmas isku mid wey aلصifa wاlcadl laa tanaalu xudwa fi اlxayaaةi walaa tadfar bidikra xasanaة bacdaha ila bkhayr اlcamali wacamali اlkhayr xudwa iyo dikra baa ku jira waa isku mid maxaa ka magaciyey alfu taniif almaqsuura tamriinka labaaduna ku daro shacbaan bayin mamnuuca min asarfi wغayrahu min alasmaa اlaatiya maca dikri اlasbaab uma daca hamsata minha fi jumal mufiida shacbaan shacbaan walaysa shabcaan shabcaan direction maaha shacbaan oo bishii bishii shacbaan maxay noqonaysaa alcaalamiya wasaarat alfulm sida ramadaan oo kale ramsiis waa nin magaciiyo alcaalamiya walcujma waa yahay bustaanun kaas waa munsarif weya fahmala insarif yarib alcaalamiya wataaniif ajmal الصفة ووزن الفعل مطر العالمية والعدل إبراهيم العالمية والعجمة غرف منصرف بترو بتروغراد بتروغراد هي magaalo weeye ruushka ku taalla marka alcaalamiya wاljma ama wtarkiib tarkiibkuna wuu jiraa ujma alcaalamiya wاljma cajaminimadiina way jirta uryaanun curyaanun oo munصarifkaas waxay ka mancin lahayd صifa iyo ziyaadaة alfanuun lanno min cariya laakiin صifadu halkaasi waxaa shardiga sifada iyo ziyaadatu alf wanuun calaa wasni faclaan inay ku timaado siduu inoo qoray faclaan cadshaan jawcaan shabcaan qabbaan fac bifatxi lfa xarafka ugu horreeya waa ina kordhigeen curyaan xarafkii ugu horreeyaa goda curyaanun waxa weeye waa sifaye way ku jirtaa iyo ziyaadatu alf wanuun laakiin maaha wasnigii laga mancinayay marka waa munsarif kamays siiqaة muntaha اjumuuc jabaan min اljubni wadanka jabaan jabaan lama idha carabiga yaabaan baa ladha yaabaan marka jabaan la leeyahy jabaan waa fulay waa munsarif lannahu min aljubni nuunku zaa'id ba maaha kelmaduu ka tirsan yahay shaqraa'u alifu alif ridwaan ridwaan waxay ku xidhan tahay hadduu raalli ahanshihii yahayna waa munsarif ridwaanu min allahi akbar haddii uu qof magacii yahayna ama malagii khaasinuljanna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa maxay alcalamiya wa ziyaadatu alfanuun lannahu min alridaa qaraatiisu siiqat muntaha aljumuuc shakwa alif الtaniif inshaaء inshaaun إلا أنشأناهن إنشاء إنشاء oo munawal fitawaynsanta munصarif wey maaha maala sarif maaha aliftiisu alif taniif maaha waa alif kelmadda ka tirsanoo sudaasa cadli baa ku jira sudaasa sife iyo cadli baa ku jira annact اlxaqiiqi wasababi nactigeenna darsiga aynu u dhaafno annact اlxaqiiqi wasababi nactigii buu halkan kaga warramaya marka tawaabicdii buu labada sheekh raximahum اllahu tacaala halkan ka galaynaa waxaynu ku dhownahay dhammaadkii kitaabka kitaabkii saddexaad min anaxw اlwaadix nactigii buu usoo horreysiiyey nactiga hore wax uga soo yaro qaadan annact intii koobnayd kitaabkii koobaad aakhirkiisa wuu ku dhegi jiray oo uu ku sheegayay nactigu wuxuu yahay iyo iyo muxuu ahaa iyo inuu taabici yahay oo icraabka xagga hore uu ka raaco laakiin halkan si aad iyo aad tafsiil ugu jiro oo muhiima ayay labada sheekh ugu sharaxeen nact xaqiiqi wasababi marka ugu horeysa nactigu wuxuu kala baxaa xaqiiqi iyo sababi tusaalayaashaan akhrina jaa arajulu almuhadabu jaa arajulu almuhadabu waxaa yimiday ninkii jaa arajulu ninkii baa yimid ninkii almuhadabu akhlaaqda waxaa ee wanaagsana xadarat sayidatu baa timid sayidadii alcaaqilatu caqliga lahayd rakibtu lxisaana waxaan fuulay faraskii aljamiila quruxda badna aqamtu fi lmanzili waxaan ku nagaaday gurigii alfasiixi waasic ahaa gurigii waasic ahaa ama weynaa ayaan degay amilada waad arkaysaa afartaa tusaale waxaa dhammaantood ku jira nacti sifaynaya kelimada ka horeysa jaa arajulu almuhadabu almuhadabu waa nacti nactun lirajul rajulkuu sifaynaya ama sifatun lirajul xadarat sayidatu alcaaqilatu alcaaqila waxay sifa u tahay asayida rakibtu اlxisaana aljamiila aljamiila wuxuu sifaynaya alxisaan aqamtu fi lmanzil اlfasiix bimacna alwaasic alfasiix waxay sifaynaysaa maxay kelmadaasi almanzil guriga marka jumalka waxaa ku jira nactun iyo mancuutun nacti iyo mancuut baa ku jira kelmadaa sifada ah alcaaqil ah aljamiil kelmadaa sifada nacti baa ladha ama sifa ladha labada ere midkaa doonta isticmaal kelmada hore la sifaynayna mancuutna waa ladhaa mawsuufna waa ladhaa marka annactu markuu ku idhaahdo iyo mancuut bay noqonaysaa nacti iyo mancuut asifatu haddii la idhaana sifa iyo maxay noqonaysaa iyo mawsuuf waa isla mid nactiga waxaynu soo qaadanay icraabka inuu ka raaco mancuudkiisa hore ama mawsuufka horeu sifaynayo iyo icraab ka raaca macnaa daalika haddii kelmadda hore godan tahay nactigana waa la godaya haddii ay kor dhigan tahay nactiga waa la kordhigaya kelmaddaa hore malcuudka ama mawsuufka hadday hoos dhigan tahay sifada ama nactigana waa la hoos dhigaya waa taabic ee caraabkiisa halkaasu ka raa jaaa arajulu lmuhadabu markuu yahay nactigu jaaa arajulu ninkii baa yimiday ninkii almuhadabu huwa muhadabka ahaa akhlaaqda badnaa huwa isagu sifada almuhadabu waxa iska leh mawsuufka waa rajulu markaa nactiga waxa la dhaha xaqiiqi xadarati sayidatu baa timid sayidadii alcaaqilatu hiya caqliga waxa iskale sayidadda oo mawsuufka nactigaa waxa lo odhanaya xaqiiqi haddii uu sifada yani waxa weyaan cidda lagu sifaynaya tahay mawsuufka oo sifada iyo nactiga macnaha nactigu kutusayo macnaha uu nactigu kutusaya haddii mancuud ku leeyahay kelmadda hore la sifaynaya leedahay nactiga waxaa la ydhaha xaqiiqi haddii aan cid kale oo calaaqa la leh mawsuufka ay leedahayna sababi baa la dha maalan jaaa arajulu lmuhadab akhuuhu dhinaca kale markaad egto jaaa waxa yimid de arajulu ninkii ninkii almuhadabu uu akhlaaqda lahaa akhuuhu walaalkii akhlaaqda wanaagsan almuhadabu akhuuhu almuhadabu horta waa nacti mancuudka uu sifaynay ay raacayaana waa arajuluda ka horaysa arajul waa sidii hore laakiin waxbaa isbedelay almuhadab markii hore waa lagu sifaynayay ninkaa lagu sifaynaya inuu muhadab yahay iminkana waxaa lagu sifaynaya akhuuh almuhadabu akhuuhu walaalkii muhadabka maaha isagu muhadab maaha waa cid calaaqa lale isaga akuuhu abuuhu ukhtuhu ummuhu cid isaga calaaqa lale wey kaa waxaa la idhaahda sababi baa la xadarat sayidatu sayidadii alcaaqilatu haddaa tidha iyadoo caqliga lahayd waa xaqiiqi xadarat sayidatu alcaaqilatu ummuhaa haddaad tidhahdo tii hooyadeed caqliga lahayd waa sababi lannu sifadii sayidadii mawsuufka inay la sifaynaya maad siin cid sababiyahoo sabab iyo calaaqa iyo irtibaa uu ka dhaxeeyo hooyadeed walaasheed ayaad caqliga siisa ood sifadii siisa waxa kale si kale u dhagaano waxay dhahdaan nactigu hadduu goto damiir u noqonaya mawsuufka ama mancuudka waa xaqiiqi alcaaqilaةu hiya alrajul اlmuhadabu huwa rakibtu اlxisaan اljamiila huwa aqamtu fi lmanzili alfasiixi huwa alfasiixi huwa manzilkii isagu fasiix ah haddii uu u noqonayo nactigu goto damiir u noqonaya mancuudka ama mawsuufka waa xaqiiqi haddii uu goto ismi daahirana oo calaaqa la leh mawsuufka waa sababi jaءa arajulu اlmuhadabu akuuhu akuuhdani waay aacil u tahay waxay naaib faacil u tahay almuhadab oo ism mafcuula xadarat sayida caaqilatu ummuhaa waxay faacilu tahay alcaaqilatu oo ismu faacil rakibtu xisaan اjamiila sarjuhu rakibtu waxaan fuulay alxisaana faraskii aljamiila u qurux badnaa sarjuhu koriisu sarjuhu waxay faacilu tahay aljamiila oo sifa mushabah laga aqamtu fi lmanzili manzilkii baa ku nagaaday manzilkii alfasiixi waasica ahaa finaauhu daaradiisu iyo barxadiisu ka horeysa ay waasic ahayd finaahu waxay faacilo tahay alfasiix oo sifa mushabaha marka nactigu marna wuxuu gotaa damiir mustatira oo u noqonaya mawsuufka waa xaqiiqi markaasi marna wuxuu gotaa ismi daahira oo calaaqa la leh mawsuufka waa inuu calaaqa la leeyahay waa inuu sababi yahay waa sarjuhu faraskii baa la sheegaya koorihiisii wa finaauhu waa gurigii iyo barxaddiisii ummuhaa waa haweeneydee hooyadeed akuuhu waa ninkan la sheegayo walaalkii waa inuu sababiya oo irtibaad iyo calaaqa ay jirto ismigaa uu nactigu gotay ee daahirka iyo mawsuufkao labada nacti kala saaridoodu wax adag maaha oo tusaalayaashaasaabad ka fahmaysaa axkaamtoodaynu noqonan nactigii hore ee xaqiiqigii aynu ku noqonno markaad tidhahda jaaa arajulu almuhadabu wuxuu nactigaa xaqiiqigu ka raacayaa mancuudkiisa ka horeeya toban shay afar ka mida yuu ka raacaya tobankii shay horta tiriyo saddex shay waa icraabka oo alrafcu walnasbu waljaru ah icraabkii awjuh licraabba loo yaqaan halkaas waa saddex saddex shayna waa ifraadka iyo tahniyada iyo jamca inay mufrad noqdaan labaduba inay muana noqdaan iyo inay jamc noqdaan halkaasna waa saddex lix baynu halkaa ku haysana tobankii afar baa dhiman oo laba mid laba weeyaan laba meeloodoo mid laba ayaa inoo hadhay waxaa weeyaa mid tadkiirka iyo taaniidka tadkiirka iyo taaniidka midina waxa weeyaan tankiirka iyo tacriifka nakiradii iyo macrifadii tobankaa shay weeyaan awjuh craabko saddexa ifraadkii tainiyadiiyo jamco saddexa maaa ku xiga tadkiirkiiyo taniifkii iyo macrifadiiyo nakadiis toban shay sooma tobankaa qayb kasta majmuuc kasta mid buu mar kasta ka soo qaadanaya mid buu leeyahay majmuuc kasta awjuh craabkii godaal iyo kordhigiiyo hoos dhig kolley ama midkood buu ku sifaysaya ama u godanya ama u kordhigaya ama u hoosdhigaya waa in mid ka qaato ifraadkii taniyad iyo jamcana muxuu ka qaadanaya waa inuu mid ka qaato ama mufrad buu yahay ama muanu yahay ama jamc bay wada yihin tadkiirkiiyo taniidka ama waa mudakar ama waa muanaf tankiirka iyo tacriifkana ama waa macrifu muanakir mid walba mid buu ka soo qaadanaya majmuuc kasta marka afar bay noqonaysaa lann afar kooxood bay ahayd tobankaa shay buu afar ka qaadanaya jaaa rajul muhadab icraabkii awjul icraabkan ka bilowne maxay iska raaceen labadoodii ma rafcay iska raaceen ma nas bay iska raaceen mise jar bay iska raaceen lanno alrajulu faacil buu aha isaguu goda nactigu markaa wuxuu ku qasban yahay inuu raaca maxay mancuudkiisa oo icraabka ka raaca jaaa arajulu mar hadduu kaasi godnaa wax alla waxaad ku sifaysana waa inaad goddo almuhadabu alkariimu alkabiiru alsagiiru alcaalimu aljaahilu waa inaad icraabka halka ka raacayso marka saddexdii icraabkii waxay iska raaceen rafcu waayahay ifraad iyo taniya iyo jamc mawsuufka horaa leeganaya alrajulu ma mufrad ba mise waa muana mise waa jamc waa mufrad almuhadabu sifadu qasaba nactigu wuxuu ku qasban yahay inuu mufrad noqdo ma ohan karti jaء الrajulu almuhadabaani وjaءat اlbintu alfailataani lama ohan karo alfailatu almuslimatu marka ifraad iyo taniya jamcna maxay iska raaceen jaa rajul muhadab markaad dhahdo ifraadkii bay iska raaceen tacriifkii iyo tankiirkii alrajulu waa macrifu al baa ku jirta nactigiina maxaa la sameeyey almuhadabu isagana al baa la geli say macrifo wada noqda macrifadii bay iska raaceen haddii alrajulu ashaad ka dayso nactigana waxaa qasaba inaad ka dayso jaa rajulu muhadabun waayahay maxaynoare tadkiirkii iyo taniidkii arajulu ma mudakar ba mise waa muanaf waa mudakar nactigu markaa waxaa waajibay ina mudakar ka dhigto almuhadabatu ma odhan kartid adoo mudakar sheegay almuhadabu waa mudakar xadarat sayidatu alcaaqilatu tiri tobankii shay afarta u ka raacay sheeg xadarat sayidaة اlcaaqilatu icraabkii maxay iska raaceen alrafcu ifraad iyo taniyana maxay iska raaceen ifraad <clears throat> tacriif iyo tankiirna maxay iska raaceen tacriif tadkiir iyo taniina maxay iska raaceen tanii aqamtu fi lmanzil اlfasiixida inu ku khatimi alfasiixi maxay ka raacday almanzil toban shay afar ka mida waa ina ka raacdo icraabtii jarkiiba ka raac iska raac haye ifraad iyo tahniya jamac ifraadkiiba iska raac tacriif iyo tankiir tacriifkiiba iska raac haye maxay iska raaceen oo kale tadkiirkiiyo taaniifkiina tadkiir ba iska raac jaa arajulu lmuhadabu akhuuhu inoo akhri marka jaa arajulu lmuhadabu akhuuhu nactigaas waa noocma nactiba horta meesha ku jiro almuhadab waa nacti ama sifa arajuluda ka horeysana waa mawsuufki nacti wuu ku jiraa meesha laakiin waa noocma waa sababi lannu nactigii wuxuu godanayaa akhuuhu sifadana ma laha tahdiibka iyo akhlaaqda edabta la sheegayna rajulkii ma laha mawsuufkaa waxaa le walaalkii jaa arajulu lmuhadabu ibnuhu ibnigii baa leh waayahay nactigu waa sababi tobankii shay baynu dabadeedna fiirinayna wax iska raaca tobankii shay shan ka mida ayay iska raacayaan awjuhulicraabkii waa waajib inay iska raacaan awjuhulicraabkii marka almuhadabu waa marfuuc liannahu arajuluda ka horeysa ayaa marfuuca mawsuufka ama mancuudka awjuhulicraabkii saddexdii waa ina iska raacaan waa waajib macrifadiiyo nakiraduna waa la mid waa ina iska raacaan arajulna macrifu ah almuhadabuna macrifo weya tobankii aynu tirinayna shan ka mida weedi awjuhul icraabka iyo iyo macrifadiyo nakirada soo shan maaha shantaa imisu ka qaadanaya markiiba shantaa imisu ka raacaya laba dee awjuhul icraabkana mid buu ka qaadanaya suurtagal maa inuu saddexdaba la godo oo la kordhigo oo la hoos dhigo hal mar keliya saddexdaa midkood xarakaadka mid buu qaadanaya rafc iyo nasb iyo jer mid buu ka qaadanaya macrifadiiyo nakiradana mar keliya ma macrifo nakir wada noqonaya ama macrifu noqonaya ama nakiru noqonaya mid buu qaadanaya shantii misoo ka qaatay laba shanta kalena labuun baa laga qaadanayo toban baa laga qaadanaya mise afar laga qaadanaya uu ka raacaya halkaasay ku joogtaa naatigu hadduu sabab yahay shantaasaad ku daynaysa awjuul icraabka iyo macrifadiiyo nakirada maxaa soo haray shantii kale maxay hayd ee xaqiiqigu ku darsanaya ifraadkiiyo taniyaad iyo jamciyo iyo takiirkiiyo taliif ifraad iyo taniya jamc nactigu hadduu sabab yahay waxaa waajiba ah inuu mufrad ahaado weligii weligii xagga ka horeeyana oo mawsuufkiisana ka raaci maayo waxa ka dambeeya godanayana ka raaci maayo nactigu hadduu sabab yahay lama taniyayn karo lamana jamcin karo waa inuu mufrad noqdo marka dhinacna kama raaco meelna kama raaco maxaa soo haray tadkiir iyo tanii tadkiir iyo taniiska nactigu wuxuu ka raaca faacilkiisa ka dambeeya waxa uu godanaya faacilkiisa ama naab faacilkiisu ka raaca jaa rajulu muhadabu akuuhu soo maa almuhadabu tadkiirka imika wuxuu ka raacay akuuhda waxaad ku bedeshaa ukhtuhu halka akuuhu taallo ukhtuhu ka dhig jaa arajulu almuhadabatu ukhtuhu bay noqonaysa almuhadabatu taniifka halkuu ka keenay mawsuufku rajul buuba ahay nin buuba ahay almuhadabatu ukhtuhu waxaa ka dambeeya faacilka ama naayib faacilka xadarat sayidatu alcaaqilatu ummuha xadarat sayidatu alcaaqilu abuuha xadarat sayidatu alcaaqilu abuuha asayiday tilmaamaysa haddana alcaaqilu baad leedo mudakar baad ka dhigaysa xagee ka raacaysaa tadkiirka abuuha marka tadkiirkiiyo ta'niidka nactiga sababiga waxbuu ka raacaa waxa uu godanayo hadduu muana yahayna ta'niid ka dhig oo taniifi hadduu mudakar yahayna tadkiiri mudakar ka dhig ha ku celiyo nactiga xaqiiqi waana tusaalaha qaybtay noo soo socota weyaan nactiga xaqiiqigu mancuudkiisa ka horeeya toban shay afar ka mida ayuu ka raacaa toban shay buu afar ka raacaa yatbacu arbacata min cashara yatbacu annactu lxaqiiqi yatbacu mancuutahu fii arbacati min cashara afartaasuu ka raacay marka toban shay buu ka raacay weya laakiin dee afar baa mar walba uu kaga sifaysanya awjuh licraabki oo saddexa ifraad iyo taniya oo saddexa tadkiir iyo taaniioo labaa iyo tacriif iyo tankiir laba tobankaasu afar ka qaata hadduu sababi yahay ka warran nactigu hadduu sababi yahay awjuhulicraabkii wuu ka raacaya oo saddexa macrifadiiyo nakiradana waa inuu ka raaco oo labaa waa imsaalkaas shan shantii kale soo hadhay marka tadkiir iyo taniis la ydhaha marfuuciisa ka dambeeya ayuu ka raacaya waxa uu godanaya ka dambeeya waa tadkiirkiyo taniiska ifraad iyo taniya jamacna weligii wuxuu laazimaya mufrad ifraad buu laa sameeyey meelna kama raacayo ifraad buu ahaa qaybtan dambe ayuu tusaalayaasha loogu qoraya lakiin horta halkaa hore nactigiisa qaacidada uu raaciyey aan akhrino annactu nawcaani xaqiiqiyun wa sababiyun nactu waa laba nooc xaqiiqi iyo sabab falxaqiiqi maa dalla calaa sifatin waa wixii sifa ku tusa fii nafsi matbuucii ku sugan alrajulu alطawiilu tuulkani wuxuu ku sugan yahay rajulkaad sheegta almarأaة aljamiilaة jamaalkani wuxuu ku sugaya maradaad soo sheegtay fii nafsi matbuuci kaa ka horeeya u raacayo sifo ku sugan ayuu sheegaya xaqiiqi baa la lannu sifada waxa iskala dee mancuudka la sifaynaya wasababi maa dalla calaa sifatin sifu kutusaya laakiin fismin bay ku sugan tahay sifadaas ismigoo lahu irtibaatun calaaqa la leh oo xidhiidh la leh bilmatbuuci matbuuca kaa hore la raacaya mancuudka ismi calaaallada waa inuu calaaqa yeesho waa waajib sidaasaa sababi lagu magacaabo waa bintuhu ukhtuhu abuuhu ummuhu sadiiquhu calaaqa ay leeyihiin muaabaqat nacti limancuuti alamila linacti xaqiiqi iyo linacti sababi buu qoray haadaa manzilun kani waa guri manzil wey meel la dego manزilka oo ayiqun xidhiidhi ah waa manزil ayiqa weyaan oo aan fasiix ahayn ama waasc haadaa manزil ayiq waxaa nactiga sababigaa la odhanayaa haadaa manزilu kani manزil weeye manزilka oo ayiqun uu cidhiidhi yahay finaauhu daaraddiisu ama barxaddiisu ay cidhiidhi tahay ayiqun finaauhu fanaa haddii la idhao fada la kordhigo waxay noqonaysaa dhammaadkii wax dhammaaday alfanaa alfinaana waa barxadda iyo bannaanka guriga iyo dhismayaashu leeyihiin hada manzilu ayiqun finaahu hada manzilun ayiqun huwa ayiqa waxaa lagu sifaynaya waa manzilka marka nactig waa xaqiiqi lannahu yarfacu damiira mustatira yacuudu ila lmancuud ayiqun huwa oo mancuudkii manzilka u noqonay ifadan waxaa le manilka haada manzilu ayiqu finaahu halkana diiqayaa leh iyo cidhiiriga ma gurigaa leh mise inaagiisaa leh inaagiisaa wax murtamid oo calaaqa la leh waa finaagi finaa lbeyt weyaan ayaa leh marka nactiga hore haada manzilun ayiq waa xaqiiqi haada manzilun ayiqun finaahuna waa sababi nactiga hore xaqiiqiga imisu ka raacayay mancuudkiisa toban shay ayuu afar ka qaadanaya afar buu ka raacaya ka tirsan toban shay afartii tiriya awjuhul icraabka ka bilow maxay iska raaceen araafi oo tasallaqtu shajaratan khaliidatan markaan dhaha waxaan fuulay geed adag ama jalastu waxaan fadhiistay fi suraadiqi makaankii ama khaymadii suraadiq waa khaymada alfaakir khaybadii aadka u quruxda badnayd ama u fiicnayd baa fadhiista suraada waxa la dha khaymaadka ama khaymada munaasabaadka caamka oo kale aroosyada iyo geeri markay jirta iyo la dhisto teendhooyinka la dhisto ma la taago marka jalastu fi suraadi اlaakhir aakhir bimacna jamiil w <clears throat> hada manzilu ayiqun markaan dhahdo awju icraabkii maxay iska raaceen roof tasalaqtu shajaratan qaliidatan markaan ado maxay iska raaceen awjo icraabka annasb jalastu fi suraabiq alfaakhir <clears throat> maxay iska raaceen jar <clears throat> saddexdaasu ku tusay xarakaadka waxay iska raaci karaan rafc waxay iska raaci karaan nasb waxay iska raaci karaan hay jar awjo icraabkii wey taas macrifadii iyo nakiradii hada manزl ayib ma iska raaceen nakiradii tasalaqtu shajaraة kaliida nakira jalastu fi suraadiq اlfaakhir macrifa lana labaduba albeli ifraadki iyo taniyadi iyo jamci ifraad bay dhammaantood iska raaceen waayahay mxuu maxaynoo adhay tadkiirkii iyo taaniifkii hada manزil ayiq tadkiir ba iska raaceen tasallaqtu shajaratan haliidatan taaniis ba iska raaceen jalastu fi suraadiq alfaakhir tadkiir alfaakhirati buu odhan lahatay taaniista tadkiir ba iska raaceen waa sidaas marka nactigii xaqiiqigii hada manzilun dayiq baa tobankaba ka saari kartaa awjuul icraabka waxay iska raaceen raf macrifadii nakiradii nakira ifraad iyo taniid iyo jamci ifraad tadkiirkiiyo taaniiskiina tadkiir tobankiibay afar ka raaceen naatiga xaqiiqu haadaa manzilun ayiqun finaahu ware haadaa manzilun kani guri weeye ayiqun uu cidhiidhi yahay finaahu waa inuu shan shay laba ka raaco awjuhul icraabkii maxay iska raaceen ayiqun oo nactiga iyo manzil oo mancuudkiia ah. waxay iska raaceen araf macrifadiiyo nakiradiina maxay iska raaceen nakira shantaasuu isagu ku joogsanay ifraad iyo taniya jamca maxaa waajiba inuu weligii ifraad laasib midna meelna raaci maayo tadkiirkiiyo taaniiskana muxuu ka raacaya waxa ka dambeeya finaau waa finaa haada alfinaa waa mudakar mogta saasa dayiqun loo yidhi tasallaqtu shajaratan geed baan fantay ama fuulay geedkoo haliidan uu adag yahay jidcuhaa jirideedu geed jirid adag ayaa fuula haliidan waa nacti mancuudkuna waa shajaratan marka u horeysa an laba ka mid a ah, laba waa inuu ka raaca shaje icraabkii waa inay iska raacaan awjuhul icraabkii mid shajaratan mafcuul bay ahayd mansuuba haliidanna waa la nasbiyey lannu halkaasuu raacaya nas bay iska raacay macrifadiiyo nakiradiina waa inay mid iska raacaan shajaratan waa nakiro haliidan iyaduna waa nakiro shantaas halkaa ku joogsanaya tarkiibkiiyo taniifkaa lagu ka raacaya waxa ka dambeeya markii hore shajara muana bahe laakiin jidciga jiriddu jidci waa mudakar marka khaliidatan lama odhan khaliidatan maxaa la yidhi khaliidan mudakar baa laga dhigay lannu jidciga ka dambeeya mudakar marfuuciisa dambuu tadkiirkiiyo taniifka loo eegaya ifraad iyo taneyna weligii muxuu laasimaya ifraad alaakhira mancuudkuna asuraadiq hantii waa inuu laba ka raaco awjuul maxay iska raaceen jar iska raaceen jar baa la odhanaya alfaakhira ama kasraha lagu jaro ama yeexa lagu jaro ama fadxaha lagu jaro jar la dha kasrada iyo fadxada iyo yadu waa calaamat jarki wey jarkay iska raaceen alfaakhirati waa nactun lisuraadiq kasradii waxay iska raaceen jirkii bay iska raaceen waayahay macrifadii iyo nakiradii macrifay iska raaceen shantaas ku joogsanaya nactiga sabadu shantii kalena waa inaad xaliso tadkiirkiiyo taniifka halku ka raacaya tadkiirkiiyo taniifka halku ka raacaya waxa ka dambeeya alaraa'ik baa xagga dambe u taal araa'iku buu godanaya araa'ik waa mu'anaf marka ma alfaakhir baa la yidhi mise alfaakhirati alaakirat haddii suraadiqa loo eegi laha alfaakir baa loodhan sidii markii hore suraadiqa hadduu ka raaci laha suraadiqu waa mudakar alfaakir buu noqon laha araa'iku waa ka dambaysa alfaakirati waa in la dhahdo waa yahay tadkiirkiiyo taaniidka marfuuciisu yuu ka raacaya hadduu marfuuciisaasi muana yahay muana baa laga dhigaya hadduu marfuuciisaasi mudakar yahay ka dambeeyana mudakar baa laga dhigay raad iyo taniya jamcna weligii raad buu laasibay waa kuwan markaa isagu kala bedelaya imika kuwaas wada mufrad bay ahay iyagoo muana iyagoo jamcina waa kuwan tusaalayaasha haataani suurataani tani waa laba suuradood waa laba sawiroo jamiilataani qurux badan haataani labadani suurataani waa laba sawir labada sawiroo jamiilun uu qurux badan yahay iطaaraahumaa fareemkoogu laba sawir oo fareemka lagu xidhay ee loo sameeyey qurux badaya ee daarka taayirkana waa ladha wax alla wixiisaa usoo wareegsan wareega ayaa ladha idaaraahuma fareemkoogu qurux badaya haataani suurataani jabiilataani nactigaa horesoo xaqiiqi maha labada suuradood baa qurux badan sifada jamaalka waxaa iska le mancuudka oo suurataan halka dambena sifada jamaalka sawirku ma laha idaarkooga qurux badan idaarkooga ayaa qurux badan marka halka horena waa nacti xaqiiqiya tusaalaha labaadna waa nacti sababi muxuu ka raacayaa haataani suurataani jamiilataani kaa xaqiiqiya muxuu ka raacaya mise shay buu mancuudkiisa ka raacaya toban buu afar ka raacaya ama afar buu toban ka raacaya waayahay maxay iska raaceen awjuhul icraabki jamiilataani oo nactigii iyo suurataani oo mancuudkii maxay iska raaceen rafca iska raaca tadkiirkiiyo taniifkiiyo ifraadkiina maxaa iska raaca ifraad iyo taniya jamc ifraad iyo taniya jamc baan ujeeda maxay iska raaceen waxay iska raaceen maxay taniyadiiba iska raaceen suurataani waa muana jamiilataani muana laga dhig taniyadiiba iska raaceen tadkiirkiiyo taniifkii maxay iska raaceen taniif ba iska raaceen suurataan suuratun muanad bay jamiilatan iyadana mn baa laga dhig macrifadiiy nakiradii maxay iska raaceen macrifadiiy nakiradiina maxay iska raaceen nakira iska raaceen tobankii sheegay soo minaan tiri iyo afar ka raacay haataani suurataani jamiilun itaaruhuma imisuu nactiga sababigu ka raacaa mancuudkiisa shan buu laba ka qaata awjuhu licraabkii maxay iska raaceen rafca suurataani marfuuc bay ahayd labada suuradood oo jamiilun iyadna waa marfuuc wey aailka nakiradii macrifadii suuratani waa nakir mugt jamiiluna waa nakir nakiradi ba iska raacay ifraadi iyo waxaan ujeedaa ifraad iyo taniya jamac midna kama raacayo ee ku fiirso suuratani muana weeye muana baan ujeedaa muana weeye iطaaraahumaana muana weeyaan waxay xataa godayna waa muana labada dhinacba muana ka xiga wamaca dalika jamiilun baa le mufrad baa laga dhigay لأنه يلزم الإفrاad إفrاad buu laaزimaya midna kama raacayo تaنiyadii jamciga ifraadka midna kama raacayo تadkiirkiiyo تaniiskana halku ka raacay imka jamiilu mudakarnimada xaggee ka keentay waxa lagu sifaynaya waaba suure jamiilu tadkiirkana halku ka yimid waxay godanaysa iaarka aliaar waa mudakar iaar marka la ydhaa iaar iaaraahuma xagga dambu ka raacay ishtaraytu bisaatayni waxaan soo iibsaday laba gogol sharqiyeyn oo shari ah oo bariga lagu sameeyey ishtaraytu bisaatayni baan soo iibsaday sharqiyan naqshuhumaa oo naqshigoogi naqshadoodu ay shari tahay hariyan markii hore waxay shariyeyni waa la tanayni laakiin shariyan markuu sabab yahay maxaa waajiba ah inuu mufrad noqdo mufrad sharqiyan afartu waxaan helay biaa'irayni laba daa'ir ayaan arkay laba shimbar hariibayn oo la yaab hariib oo inaan horo arag afartu biaa'irayni baan arkay labada daa'iroo hariibin shakluhumaa shakligoogu la yaab yaab leh oo hariib yah hariibin shakluhumaa haaulaa'i banaatun weeye banaadkaoo caaqilatun caqli leh haaulaai banaatun weeye caaqilatun ay caqli leedahay ummahaatuhunna hooyooyinkood ay caqli leeyihin haaulaai banaatun banaadkaoo caaqilatun ummahaatuhunna hooyooyinkood ay caqli leeyihin waxaad sharaxdaan haaulaai banaatun caaqilatun ummahaatuhunna iyadoo banaatun ka horayso mawsuufku banaat yahay jama waxay marfuuca ka dambeeyaana ummahaatuhum uu yihu isaguna jamciya maxaa caaqilatun loo yidhoo loo ifraadiyey ka jawaaba su-aasha caaqilatun waa mufrad jamac baa ka horeeya banaatun jamacna uu ka dambeeya ummahaat maxaa loo ifraadiyey nactiga sababigaa ah waxaa waajiba inuu mufrad ahaado goor kasta duu nactiga sababi weeye waa inuu mufrad ahaado caaqilatun ta'niidka xaggay ka raacday ma waxay ka raacday mancuudka ka horeeya oo banaatun mise marfuuca ka dambeeya oo ummahaata adkay ka raacda tacniif marfuuca ah ka dambeeya ayay ka raacda nactiga sababigee caaqilatun waa nacti mancuudkuna waa banaat nactigaasi sababigu muxuu ka raacaa mancuudkiisa mancuudkiisa ka horeeya muxuu ka raaca an ayay shantii tiri awjuul icraabka maxay iska raaceen imika haaulaai banaatun caaqilatun rafci bay iska raaceen awjuhul ciraabka haye tacriif iyo tankiir macrifadiiyo nakiradiina maxay iska raaceen nakira iska raaceen shantaa waa inad nactiga sababigu shantaasi wuu ka raacayaa mancuudkiisa xaqiiqiguna shantaa wuu ka raacayay laakiin xaqiiqigu wuxuu ku darsanayaa shan kale kana shantaa kuma darsanay marka waxaa hadalka loo dhigi karaa nacti kasta ama xaqiiqi ha noqde ama sababi ha noqde mancuudkiisa shantaa u ka raaca madrasa awjuhul icraabka way <clears throat> iska raacaan maxaa la dhahaa <clears throat> tadkiirka iyo tankiirka iyo tacriifkana way iska raacaan shantaasi nacti kasta way iska raacaan hadduu xaqiiqi yahay shan kaleu ku darsanaya hadduu sabab yahayna anta kalaad maaraynaysa maxaa ku dhacay antii kale weligii ifraad buu laasimaya oo ifraadkii taniyad iyo jamci midna kama raacay tadkiirkiiyo taniifkana nactigu hadduu sabab yahay mancuudkiisa hore kama raacae wuxuu ka raacaa marfuuc uu goto ama aacil ama naayb aacil oo ka dambeeya cashartu waxaan la tacaamulon la dhaqmay ikhwaanan walaalo muusiriina akhniyaa ah oo maalqabeenna ah cashartu ikhwaanan baan la dhaqmay muusiran aabbaaum aabbayaashood ay aqniyaayihiin ashfaqtu cala sibyati waxaan u naxariistay ka naxay ubadkii iyo caruurtii yaryarayd almucdimiin fuqarada almucdimiin waxba haynin ashfaqtu cala sibyati almucdimi ahluuhum oo dadkoogii waxba haysa almucdimi ahluuhum almucdim waa nacti mancuudkuna waa asibya shantii icraabkii bay iska raaceen macrifadiiyo nakiradiina macrifa iska raaceen shantii waa waadix waa waajib mar walba in iska raacaan shantii kale ifraad iyo taniya jamca ifraad buu laazimaya almucdim waa inu mufrad noqdo tadkiir iyo taniitana wuxuu laazimayaa wuxuu ka raacayaa kaka dambeeya ayuu tadkiirka ahluuhum ahluun oo mudakara waa jimc mudakar saalim ayuu ka raacay ma garanaysaa tadkiirka awaacidka markaa wuxuu yidhi annactu binowcayhi nactigu labadiisa noocba yatbacu mancuutahu mancuudkiisuu raaca fii rafcihi wa nasbihi wa jarihi buu ka raaca kaasi waa awjulicraabka wa fii tacriifihi wa tankiirihina uu ka raaca labada nactiba isku daro shantaa miyaynay ka raaci jirin ka kale toban buuba ka raaca afar ka qaata kana dee shantaa ugu yaraan sababigu shantaa uu ka raacay marka isku wada geeno nacti oo dhani muxuu malcuudkiisa waajiba horta inuu ka raaco shantaa inuu ka raaco awjuhul icraabka iyo macrifadeena kirada annact alxaqiiqi dabeedna ha la kala baxo xaqiiqigu shan kalena haddana laba ka raaco annact alxaqiiqi yatbacu mancuutahu wuxuu ka raacaa fowqa maa taqadam intaan soo sheegnay shanta ah yani iyadoo ka badan tahay waxaa kaloo ku darsadaa fii ifraadihi yatbacu mancuutahu fii ifraadihi wa taniyatihi wajamci saddexdaana mid buu ka raaca wa fii tadkiirihi wa taaniiiina uu ka raaca markaas isaga waxay u buuxsamaysaa toban shay ayuu afar ka raaca inaandha annactu sababi yakuunu mufradan nactiga sababigu wuxuu noqdaa mufrad yakuunu mufradan macnahigu waa maxay laa yuhanna walaa yujmac taniyadii iyo ifraadkii iyo jamcii midna kama raaca meele ifraad buu laasima lama taniyeeyo lamana jamciyo saddex ba halkaa ka baxay tobankii wayuraaca waxaa la fiiriyaa fii tadkiirihi iyo wataniiihi tadkiirki iyo taniikiisana waxaa loo fiiriyaa maa bacdahu waxa ka dambeeya waxaa ka dambeeya loo fiiriya oo marfuuciisa marfuuc baa la dhaha waa wuxuu gotay kaasoo ka raaca tadkiirka iyo taniifka tobankii sii isagan maa laga hadal nactigii sababiga ahaa tobankii wuxuu ka yeelay miyaa laga hadal shantaa hore nacti oo dhan baa ka raaca shalay ku jiraan shanta soo hadha ee xaqiiqigu ka raaca mancuudkiisa sababigu sidaasuu shantiina ka yeela ifraad iyo taniya jamac weligii ifraad bu ahaa tadkiir iyo taaniina wuxuu ka raacaa maxay ama waxa loo eegaa waxa ka dambeeya annactu xiina yakuunu jumlatan nactigu markuu markuu jumlaya darsiiska basiida waynu ku daraynaa nactigu wuxuu noqdaa mufrad jaa arajulu alkariimu almuhadabu wuxuu noqdaa nactigu shibhu jumla jaara majruur buu noqdaa wuxuu noqdaa daraf waxa kaluu noqdaa jumla ficliya waxa kaluu noqdaa jumla ismiya shantii khabarulmubtada uu noqon jiray ama jumlada ama xaalku uu noqon jiray xaalku uu noqon jiray ayuu nactiguna noqdaa marka jumladii buu halkan kaga hadlaya wuxuu dhaha nactu xiina yakunu jumlatan alamila haadaa camalu kani waa camal naaficun waxtar leh absartu waxaan arkay rajulan nin baan arkay ninkoo saabixan dabaalanaya nadartu waxaan fiiriyey ilaa safiinatin doon kaariqatin qarqoomaysa madaa yowmun maalin baa tegey yowmkaoo shadiid اlxari aad u kulul awqatu misbaaxan layd baa shiday misbaaxoo qawiya nuuri nuurkiisu xoog badan yahay nasiidu waxaan ka ugaadhsanaa fii birkatin berkad kaiirati samaki kalluun badan qaybtaa hore markaad eegto nactiga ku jiraaye waa maaha jumla jumla maaha waa naati mufrada camalu naaficun rajula saabixan safiinata kaariqa shadiid اlxari qawiya اnuuri kaiirat samaki waxa weyaan waa nacti mufrad mancuudkiisaa hore ayuu raacaya weliba intaa u inoo qoray oo wada nactigii xaqiiqiga ah marka waa inay malcuudka ka horeeya ka raacaan imase shay afar ka mida toban shay ama toban shay afar ka mida waa inay ka raacaan tusaalayaasha kale wuxuu bedelay nactigiibu wuxuu bedelay jumla hada camalu naafic buu ahaa mufrad buu ahaa hada camalu buu yihi camalkaoo camalkaoo yanfacu huwa nafci leh wax anfacay camalun yanfacu marka hada ismu ishaara mabniyu cala sukuun في محل رفع مبتدا عمل خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة yanfacu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaasib wcalaamaة rafcihi damaة الظaahira wاlfaacilu ضamiir mustatir fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu ilaa camal camalu yanfacu huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin صifaة lcamal ama nactu lcamal wاljumlaة min alficli wاlfaacili صifa ama nactu jumladaasina waa nact hada camal weeye camalkoo yanfacu jumladaasi waa صifa jumladu goormay صifo noqotaa marka ay daba dhacdo nakira hada camalu nakiradaa la sifeeya camalkoo yanfacu haddii macrifo ay daba dhici lahayd xaalaynu ka dhigi lahayn jumlada xaalaynu ka dhigi lahayn absartu rajulan nin baan arkay ninkoo yasbaxu nakiree daba dhacday markas rajulan soo nakira maaha ninkoo yasbaxu huwa wاljumlaة min alficli wاfaacil fii maxali naصbin fii maxali naصbin haye nactu ama صifaة lirajul nadartu ilىa safiinatin baa fiiriyey safiinadoo taqraqu hiya qarqoomaysa taqraqu waa ficil mudaaric marfuuc faacilkuna waa damiir mustatir jawaasan taqdiiru hiya <clears throat> wاljumlaة min alficli wاlfaacil fii maxali fii maxali jar ilىa safiinatin sow majruur maaha nactigu de mancuudkaasu raacaya o ciraabka ka raacaya fii maxali jar weeye jumlada hada camalu yanfacu jumladaas maxay ahayd fii maxali rafcin absartu rajulan mancuudka u fiirsa rajulkoo yasbax fii maxali nasbi nadartu ilaa safiinatin safiinadaa majruurkaan tilmaamina safiinadoo taqraqu fii maxali jar madaa yowmun baa tegey kuwaasi jumla ficliya ahayd jumladiis meediiba ku bilaabo yowmkaoo xaruhu kulaylkiisu waa mubtada shadiidun uu aad u daran yahay waa khabarkii jumlada xaruhu shadiidun wاljumlaة min almubtada'i wa khabarihi fii maxali rafcin nactu ama صifaة lyowm awqadtu waxaan shiday ama huriyey misbaaxan layn ayaan shiday misbaaxaas oo nuuruhu iftiinkiisu qawiyun uu xoog badan yahay nuuruhu qawiyun waa mubtadiya khabar wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabr fii maxali fii maxali naصbin nact misbaaxan oo mansuuba halkaasay raacaysa nasiidu ficil mudaaric marfuuc wey faacilkiisu waa naxnu damiiru mustatir wujuban taqdiiru naxnu fii birkatin waa jaara majruur berkadoo samakuha kalluunkeegu kaiirun uu badan yahay samakuha waa mubtada marfuuc kaiiruna waa khabar marfuuc wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabr fii maxali jar mancuudkunbaad eegaysa mancuudka fii birkatin wuu hoos dhiganya nactigu markaa waa in majruur noqdate lanna nacta taabic fii maxali jar nactun libirka alqawaacid wuxuu yidhi aljumal jumlooyinku bacda nakiraati markay dhacaan sifaatu weeyaan imlooyinku hadday nakiro daba dhacaan iaa laga dhigaa wa bacda almacaarif markay macrifo daba dhacaanna axwaal weeyaan xeerkaasay jumladu leedahay waxay daba dhacdaa la eegaa hadduu nakiro yahay ia looga dhigaa hadduu mxuu ahaa macrifo yahayna imika haddaad tidhaahdo samictu rajulan yaquulu samictu rajulan rajulan soo nakiro maaha yaquulu maxaad odhanaysaa maad sifaynaysaa mise waad xaalaynaysaa samictu rajulan nin baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ad odhanaysaa mise ninkoo yaquulu leh nin leh baan maqlay ya waa la sifaynaya samictu rajulan soo nakira maaha rajulka oo yaquulu baad odhanaysaa samictu rajulan yaqra suuraة min الqur'an bisawtin cadbin ninka oo yaqra yakhطub ayaan maqlay sifay noqonaysa samictu haddaad tidhaahdo muxamadan samictu muxamadan yaquulu haddaad tidhahdo ka hor yaquulu xaalu leeyahy samictu rasuula اllahi sal اla alay slam yaquulu samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquul maxaad oranaysaa samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquulu maxaad oranaysaa samictu waa ficil iyo faacil rasuul اlahi sal ly slam waa mafcuulkii rasuul allah ma macrifa mise waa nakiro waa macrifa lannahu rasuul waa mudaafun ilaa lafdi اljalaala waa macrifa marka yaquulu xaalu leeyaha loo dhanay rasuulka ilah baan maqlay haddii aan idhaahdo jaaa saydun yadxaku jaaa saydun yadxaku jumlada yadxaku maxaalaa mise waa sifo jaaa saydun yadxaku xaalaad ka dhigaysa jaaa rajulu yadxakuna iaad ka dhigaysa samicnaa fatan yadkuruhum samicnaa waxaan maqalay fatan wiil baan maqal yadkuruhum xaal u hadalhaya ilaahyada bise waxaan idhahdaa yadkuruhum wiilkaasoo yadkuruhum ilaahyada hadalhayaa la maqal iaa laga dhigay lannu samicnaa fatan fatan waa nakirade jumlada ka dambaysa marka maay noqonaysa sifay noqonaysa haddii uu qofka calam la sheego oo macrifo la sheego oo magaciisii la sheegana jumlada aljumalu waa qaacido wey aljumalu bacda nakiraat markay dhacaan sifaat weeyaan nucuut weeye wa bacda almacaarifi markay dhacdana axwaal wey midda kale fii maxali xaalada imika markaynu soo maraynay darsigii xaalada wataynu soo marnay dhammaantood jumlada waxaad odhanaysaa fii maxali nasbin xaaluun ide xaalku waa mansuub fii maxali nasbin baad odhanaysaa laakiin nactiga ma fi maxali nasbin madnas nactigu wuxuu ku xidhan yahay taabici wey waxa ka horreeya ku xidhan yahay hadduu waxa ka horreeya marfuuc yahay jumladu waa fi maxali rafci hadduu waxa ka horreeya mansuub yahay jumladu waa fi maxali nasbin hadduu waxa ka horreeya majruur yahay jumladu waa fi maxali jar khabarkuna sidaasoo ha khabarku wuxuu noqon karaa khabar mubtada oo marfuuc shantanay wada dhacaan khabar mubtada shan buu noqdaa labadan jumlo labadii shibuu jumlo iyo wixii labada afarta ka soo hadho mufrad layna xaaladu afartaasay noqotaa nactigana afartaasuu noqdaa siladii silatulismi mawsuul waxaana lahayn mufrad ayay iyaduna ma garanaysaa intaa noqota marka الجمل بعد النكرات صفاaت وبعد المعاaرف أحواaل tamriinka idinkaas soo eegi waa isweydiin doona insha allah tamriinaat mayis nacta alxaqiiqiya min asababiyi fi lcibaarati laatia nactiga xaqiiqiga sababiga horta kala soo dabeedna axkaamtoodii raaciya alqaahiratu madiinatu cadiimat weeye tudaaric tushaabih weeyaan waxay la tartamaysaa buu leeyahy way shabaxdaa mudaaracadu waa mushaabaha moogta tudaaricu kaiiran in badan bay shabahdaa min almuduni اlurubiya magaalooyinka yurub fii jamaaliha quruxdeeda wa rawnaqiha iyo wanaageeda ayay ku shabaxday waqad zaada sukaanuha dadka ku noole way biireen fi ayaam akhira yani fi sanawaat alakhiira buu jeedaa sanawaadkii ugu dambeeyey ziyaadatan caiima siyaado weyn bay biireen wa fiiha kaiirun in badan baa ku suganoo min almayaadiin alwaasica mayaadiinta maydaanada waasica walxadaa'iq alqannaa iyo beerihii ma garanaysaa aadka beeraha aadka u waaweyne geedaha badan alanaada saasaa laga wadaa waidaa ufta haddii aad ku soo wareegto fii anxayha dhinacyadeeda wajadta qusuuran waxaad arkaysaa daaro shaamikhan bunyaanuha dhiskeegu uu aad u saray wamasaajida caaliyatan wamasaajida baad helaysa ayaad arkaysa masaajidoo caaliyatan ay aad u sarayso u dhaadheer yihiin qibaabuha qubadahoogu wa axyaaan xaafadadaad arkaysaa muttasicatan ay ballaaran tahay shawaaricuha jidadkoogu ay waasic yihiin wawajadta masaanica waxaad arkaysaa warshado wamataajira meelo ganacsi wa camalan shaqooyin ka socda meesha wa cumaalan iyo shaqaalihii wa fii kulli shitaa jilaal kastana yanzaxu ilayha waxa u soo kaca xaggeega asuyaax dadka dalxiiska ah almuusiruun ee akhniyada ah maalqabeenada ah min alaqtaar waxay ka yimaadaan dhulalka alqaarisi barduha ee qabowgoogu uu adag yahay alqaarisi wuu adag yahay barduha qabowgeegu fa waxay iska nagaadaan oo ay qaahiro joogaan maa shaau waxay doonaan intay doonaan taxta samaayiha saafi taxta samaayiha bayay ku nagaadaan samadeeda hoosteeda iska hoos fadhiyaan samadii asaafi musaafiga ahaa adiimuha adiimkeega yaa iyo magaransa muuqaalkeegaasi musaafi ahaa ah wayatamatacuuna waxay ku raaxaystaan bihawaa'iha almuctadili aljamiil hawadaa muctadilkee dhexdhexaadka ee kulayl iyo qabow midnaan hayn ee quruxda badan ayay ku raaxaystaan ما في الجمل الآتية ما في الجمل الآتية من النعوت والأخبار والأحوال لا تزر أحدا qofna siyaarin وسماء ممطرة iyadoo samadu rooban tahay laa tdl xataa laa tadkhul calayh si aanad ugu gelin muballada hiyaab adoo qoyan adoo qoyan oonad gurigana uga qoyn mulawas alxidaa kabahaaguna ay wasakhaysan yihiin looqowda yihiin faina dalika caybun kabiir waa cayb weyn alimaam alcaadil kalabi alxaani waa aabbaha oo kale weeye u naxariista calaa wuldihi ama calaa waladihi calaa wlaadihi u naxariista awlaaddiisa yacuuluhum siqaaran wuxuu koriyaa iyagoo yaryar iyuu koriyaa u daryeelaa wayurshiduhum kibaaran markay waawen yihiin uu la taliyaayo uu tilmaama marka imaamka caadilkii waa sida aabbahaasoo kale naxariista badan alburtuqaalu faakihatun ladiidun faakihatun weeye faakihadaasoo ladiidun uu macaan yahay dacmuha dhadhankeegu ayibatun ay wanaagsan tahay raa'ixatuha wahwa min faakihati shitaa waa tajiilaalkii soo goda aawiilati albaqaa ee aad u jirta muddo sii jirta wey alamaakin alhaadi'a meelaha degan khayrun ayaa u fiican lisukna in lagu noolaado oo la dego min alamaakini bay ka fiican yihiin almamnuuati ka buuxda biljalabati buuqa wadawdaa iyo qaylada aljalaba wadawdaa waa isla mid mogta meelaha buuqa ah ee tareennada iyo diyaaradaha eerboodada iyo u dhow yaa eh, maaragta waxa ka wanaagsan meel haadi ah oo aan yani shanqan badan lahayn inuu qofku ku noolaado wallahu aclam